alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii shan iyo labaatanaad ee ka mida ah kitaabu towxiid alladii huwa xaq ullaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh waxaynu soo gaarnay baabka toddobiyo labaatanaad oo ah baabu maa jaa-a fi wuxuuna baabka ku tilmaami doonaa musanifku hal xadiid iyo dhowr qowl oo ay culummada muslimiinta qaybo ka mida ah uu ka soo guuriyey baabu maa shay buu u baab yahay jaa ku yimid fi nushrati sixir furidda waxa sixir furyada loo yaqaano qofkii inta la sixray sixirkii laga furayo xukunkeedu muxuu yahay buu ka hadlayaa musanifku raxmatullaahi calayh ujeedada uu musanifku baabkan u keenay xukunkii saxarada iyo kaahiniinta iyo maadaama uu ka soo hadlay ayuu nushrada iyo sixir furiddana raaciyey sababtoo a ah sixir furiddiisoon arki doonno ama waa wax shirkiga oo shaydaan xaggii ka yimid ama wax fiican bay noqon doontaa hadday noqoto wax shaydaan xaggi ka yimid dee waa wax tawxiidkii lasoo maray didku ahoo ka soo horjeeda weeyaan ruqyada sharciga oo tufidda ah iyo nusradan oo sixir furidda ah waxa u dhexeeya ay culimmadu isweydiiyaan waxayna qaarkood kaga jawaabeen cumuum iyo khusuus baa u dhexeeyo nusro kasta ama sixir furyo kaste waa ruqyo iyo tufid laakiin ruqyo kastaata ee ruqyo kasta oo qofka lagu tufaayay sixir furyo ma noqonayso ayib inay daawo noqotona waa suurtagaloo qofkii ku daawoobo inaysan ku daawoobinna waa suurtagal oo qofku uusan ku daawoobin xukumkeeda sixir furyada waxa loo yaqaano haddii uu yahay ducooyin qofkii loo akhriyey ama daawooyin la tajrubeeyey oo daawanimadoodu inuu sixirka u fiican yahay la tajrubeeyey geeda la siiyo iyo subag iyo waxyaalaha la midka ahi wax dhiba ma laho waa wax bannaan sideedana masaa'ilka ruqyada qofka waxa lagu tufayo iyo sixirfuryada iyo waa masaa'il ijtihaadi ah oo aan ahayn masaa'il towqiifi ah towqiifiga waxaa laga wadaa masaladan wixii nas sharcigu sheegay waxaan ahayn lama dhaafi karo waa towqiifi ijtihaadina waxaa weeye waa masalo un dadku ku ijtihaadeen wixii aan sharciga ka hor imaanaynin oo duco ah ama daawooyin ah ama sugiyo iyo saliidiya wax lamid ah haddii qofka xanuunka ah, tajrub ahaan iyo lagu ogaaday waayo aragnimo ahaan inuu ku daawoobayo waa lagu daaweynaya waa lagu daaweynaya ayib baabu maa shay buu baab yahay jaa ku yimid fi nushrati sixir furidda ama sixir furyada can jaabir waxaa laga wariyey anna rasuula اllaahi sala اllahu calayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey caninnushra nushrati sixir furyadii la yaqaanay ee waqhtigii jaahiliga jiri jirtay oo asha ku jirtaa waa hadii laga dhigo al cahdiyaaho la isla ogyahay sixir furyadii jaahiligu aqoon jireen ka waran faqaala wuxuu yidhi hiya iyadu min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ayay ka tirsan tahay sixirfuryadu rawaahu axmedu axmed baa wariyey bisanadin jayidin sanad wanaagsan buuna ku wariyey bisanadin sanadkaasoo jayidin wanaagsan wa abu daawuudda abu daawuudna wuu wariyey wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey axmedu axmed bnu xambal baa waxaa la weydiiyey canhaa can inushrati sixirfuryada xaggeeda wax laga weydiiyo waxaa ka warran xukunkeeda faqaala axmed wuxuu yidhi ibnu mascuudin ina mascuud waa cabdulaahiye yakrahu wuu dhibsanayaa haadaa arrinkan kullahu dhammaantiis arrinkaasoo dhan oo sixifuryadaa noocu doonaya ha noqdee wuu dhibsanayaa ibnu mascuud buu yidhi ibnu mascuud baa dhibsanayay haddaad maqshida inta badan karaahiyada karaahiyatu taxriim oo inuusan xalaalnimadeeda aaminsanayn ah ayaa loo isticmaalaa waxay culimmada qaar tilmaamayaan inaysan kala qaad lahayn sixir furyadu waxay doonaya ha noqotee inay xaaraam tahay qaarkoodna way kala qaadeenoo waxay leeyihiin may waxa qofkan sixirkii lagaga furfurayo qur lagu akhriyey iyo daawooyin iyo hadday tahay waa waana sharci wax iska bannaan haddii laakiin sixirkii sixir kale lagu furahayo maya markaa ma bannaanayso camal shaydaan bay noqonaysaa camal shaydaan ayay noqonaysaa xadiidkan ibnu xajar sanadkiisa wuu taxsiiniyo wuxuu leeyay waa xasan fatulbaariga ibnulmuflixna sidoo kaleeto isaguna xadiidkaa sanadkiisu waa jayid buu leeyah wanaagsan yihi wa fi lbukhaariyi bukhaari dhexdiisa waxaa ku sugnaaday can qataadata qataadana kaga sugnaaday qataadata bnu dicaamata saduusi waa nin iqa ahoo faqiih ah raggii taabiciinta ah ragga ugu xifdi badan buu ku jiray qultu waxaan ku idhi biyo libni lmusayib ina musayib waa saciid rajulu nin ninkaas oo bihi asaga uu ku sugan yahay ibun sixir uu ku sugan yahay ow yu'khadu ama la qabanayo can imra'atihi xaaskiisa laga qabanayo ayuxallu ma la furaya ma la furi karaa canhu ninkaa xaggiisa sixirkii ma laga furi karaa aw yunsharu ama ma la furi karaa oo sixirkii ma laga sii dayn karaa qaala wuxuu yidhi ibnulmusayib laa ba'sa wax dhib la yidhaahdaa bihi arrinkaa kuma sugna innamaa yuriiduuna dadku waxay una ula doonayaan oo ula jeedaan bihi sixir furidaas alislaaxa wa hagaajin fa amaa maa shayga yanfacu wax u taraya dadka falam yunha la iskama reebin canhu xaggiisa arrin la iska reebay ma aha bukhaari aharkan asagoo mucallaqa ayuu wariyey wuxuuna ku wariyey kitaabu ibi baabun hal yustakhraju asixr sixirka ma la soo saari karaa qofka ku jiro sixirkii ma laga saari karaa ayuuna u baabaystay raxmatullaahi calayh su-aasha la weydiiyey ibnulmusayib waxa weeye waa nin la sixray xaaskiisi laga sixray marka mar allaala markuu yidhahdo gogasha aad ugu tagtid ma u hawoonayaba ninkii markuu ka tago waa caadi waa nooc sixirka ka mida marka oo dadku ay sameeyaan ninka noocaasoo qaabka u imtixaaman oo la sixray ibiga rajulun bihi ibun ibigan maanta waxaa loola jeedaa waa sixir ibiga macaani badan buu leeyahay sixirkaa loo isticmaalaa xanuunkaa loo isticmaalaa macaani badan buu leey marka hadda waxaa ka ah, waa nin la sixray oo xaaskiisii laga sixray halkaa waxaa ka muuqata marka inuu arko inuusan dhib lahayn oo ninkaas sixirka laga furi karo laakiin maxaa looga furi karaa weeye ma sixir kalaa looga furayaa mise daawooyin sharciya iyo diinsaar baa looga furayaa sidaa saxdaahi waxa looga furayaa waa daawooyin iyo diinsaar iyo qur-aan akhris iyo wixii sharcigu noo baneeyey ayaa laga looga furayaa wa ruwiya waxaa la wariyey can ilxasan xasan albasri waxaa laga wariyey annahu asaga qaala inuu yidhi laa yaxullu ma furo asixra sixirka ilaa saaxiru saaxir kale unbaa furi kara nin sixir furaya haddaad aragtid laftirkiisaa saaxira buy halkaasu isagu marka meesha maxaa ka soo baxay sixirkan qof aqoonteeda lahaa furi kara waa qof horay sixir usoo bartay dee sixirka in la bartana horaybaa waan usoo marray inay xaaraam ahayd mujmacan barashadiisa iyo waxa weeyaan ku dhaqankiisuba xasan marka halkaasu ka rido wuxuu leeyahay sixirka nin saaxira unbaa furi kara macnaheedu maaha inuu amaanayo ee waa ka soo horjeedidu ka soo horjeedo uu leeyahay ninka sixirka furayaa waa saaxir kaleeto kii wax sixray asaguba waa laba saaxir halkaasuu rabaa inuu geeyo qaala bnulqayim wuxuu yidhi ibnuqayim an nushratu sixir furyadu balu fiirsada hadalkiisa ibnuqayim xillu sixri sixirka furidiisa weeye canilmasxuuri kii la sixray laga furo qof kii la sixray oo sixirka laga furo weeye wahiya sixir furyaduna ayadu nowcaani laba qaybood weeye axaduhu axaduhumaa midood xullu sixri sixirka eh, xillun waa in la furo bisixrin sixir lagu furo milihi asagoo kaleeta ah sixirkii sixir asagoo kale taa in lagu furo mid waa midaas wa huwa asaguna alladii kii weeye min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ka mid noqday wa calayhi dushiisaana yuxmalu lagu xambaarayaa qowlulxasani xasanbasri hadalkiisa hadeer ahaa oo yidhi laa yaxullu sixra ilaa saaxirun hadalkaasa saasa lagu xambaaraya fa yataqarabu wuu dhowaanayaa annaashiru kii wax furayey waa kii wax sixirka ka furayey iyo walmuntashiru kii wax laga furayo in sixirka laga furay codsanayay labaduba ila shaydaani shaydaan bay waxay ugu dhawaanayaan bimaa shayga yuxibu uu jecel yahay ah, shaydaankiibay waxa weyn xoole u gowracayaan asagiibay waxay ugu dhowaanayaan fa yabtulu waxaa burahaya camaluhu camalkiisii sixirkii horeeto canilmasxuuri kii la falay oo la sixray ayuuna ka buraya sixirkii haystaybaa burinaya sixir kale marka haadba haadkici sixirkii hore ka baawur sarreeyaa yimid sixirkaasu waa nooc waana camalu shayaan kii sixirka laga furay iyo kii wax sixiray iyo kii waxa weeyaan sixirka furaayey kulligoodna baabu sixir bay isla galeen iyo shayaan inay wax ugu dhowaadaan wahaanii kan labaad annushratu waa sixir furid biruqyati tufid ama akhrin qofka looga furo sixirka iyo watacawudaati magangelyo ducooyinka magangalkaasoo rucuudu bikalimaatillahi taamaat iyo birabilfaraq iyo birabinaas iyo iyo wal adwiyati daawooyin caadiyahoo la tijaabiyey inay sixirka iyo waxyaalaha u fiican yihiin iyo wadacawaati baryooyin allabari almubaaxati ee bannaan fa haadaa kani jaa'izun wuu bannaayay soo ma jeedaan qof sixiran haddii hadda lagu yihahdo qur-aan ku akhri ama tajruba ahaan lagu ogaaday geedaha qaar ka mid a ah sixirku inuusan ogolayn oo ka cararayo qofkii saaxirkaa sixirkiisii iyo ishii iyo waxyaalaha la midka ah waxaa weeyaan waa waa bannaanta sida owgeed sifada qofka sixirka looga furayo aahaar ku timid baa jirta inkastoo sanadkeeda dacfi uu ku jiro oo tusaale ahaan ibnu abi xaatim wuxuu wariyey abushaykh leyf ibnu sulaymna laga wariyey inuu yidhi waxa isoo gaaray aayaad dhowra ah intuu sheegay aayaadkaanu inay caafimaad u yihiin sixirka ilaahay idankiisa weel baa lagu akhrinayaa buu yidhi biyo ku jiraan haddana qofkii sixiranaa oo la sixray ayaa madaxa looga shubayaa falamaa alqow qaala muusa maa ji'tum bihi sixru in allaha sayubطilhu in allaha laa yuslixu camal mufsidiin wayuxiq alaq bikalimaati wayuxiqu alxaqa walow kariha almujrimuun oo kaleeto iyo waxyaalaha la midka ah wayuxiqu llahu alxaqa bikalimaati walow kariha almujrimuun fawaqaca alxaqu wabaطala maa kaanuu yacmaluun aayaadka noocaasa inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xayu ataa baa weel lagu akhrinhayaa weelka biyaha ku jira biyahaasaa madaxa looga shubayaabuu yidhi insha allah wuu ku caafimaadayaabuu yidhi halkaa ayuu maray marka culimmadana qaab kale waxu cilaajiyaan ugu daaweeyaan fiihi masaa'ilu baabkan masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koowaad annahyu waa in la iska reebay caninushrati sixir furyadii la yaqaano aan soo marnay oo ah sixir sixir lagu furay athaaniyatu masalada labaad alfarqu waa farqiga udhexeeya bayna almanhiyi midda la ska reebay bayna almanhiyi midka la iska reebay canhu xaggiisa waa sixir furka la iska reebay iyo walmurakhasi midka la isu banneeyey fiihi dhexdiisa camaa shayna lagaga jawaabo oo la isku waafajiyo yusiilu meesha ka saaraya alishkaala dhexgalanka wax kaa dhexgalma oo waa maxay inaad tiraha sixir sixir lagu fulayna waa camalu shaytaan sixir qof haystay oo qur-aan la saaray oo daawooyin sharciga la siiyey oo geeda la yaqaano lagu kiciyo sixirkii kaas ayadaana shay jaa-isoo bannaan weeye shay buu baab yahay jaa ku yimid fi taayuri baasaysiga baasaysiga qofku inuu wax baasaysto wax cun ka midana horayba soo hormareen baasaysigu waa wax camaliyahoo qofku uu samaynayo waxa uu baasaysanaya wuxuu noqon karaa wuxuu arkay oo il saaray maalan wuxuu arkay qof jiisoo dhutinaya markaasuu le qofkaas maaragtaa ma abshiraysan oo maxaa dhiboo ku sugan maxaad la abshiraysan weyde maada adigu xabad ku dhuftay oo lugta lugta gooyey wuxuu arkayaa mid cawaran markaasuu leeyahy kaasoo ma aha liimaani kama soo socoto oo muxuu leeyaho dhib qof cawaran cawarka ilaahay baa keenay caafimaadkana ilaahay baa haya qaarkood waxay arkayaan qof aafo kale ka muuqato qof baras qaboo kaleeto qof si kale u xanuunsan gacanisi tahay lugaysa tahay markaasuu le jinkii ishcaddaa waa ka dhibca markaas balaaya ama il la ama lug la-ayd halkaasayba ka tuureenba oo maxaa ka dhigay balaaye inay amaalilugladah awliyada ilaahay oo asxaabulkaraamaadka oo ahlulaahiga in la beeli kara labada indhoodna beeli kara labada lugoodna beeli kara marka balaaya ama ilaad ama luglad waxay ka turjumaysaa caqiidada khaldan maanta laga hadlayo baasaysiga ku saabsan dadkiibaa qaar ka mid loo baasaysanaya marka waxyaalahaas ayib ama waxay baasaysanayaan bilaha qaarkood oo kaleeto soomaalidu waxay leeyihiin bila ay baasaystaan oo hadday xataa gabdhaha soo masaafaystaan oo la soo baxaan oo hameenada bilaha qaarkood ku soo aado dib loo dhigo hawshaa dib loogu dhigaa laleeyahy gabadhii wakhtigaas ayadaa lala guri galo xataa hadday soo mehersadeen oo guriga keenaan waxay dhismaheeda dib loogu dhiga maxaa dhacay haddii lala aqalgalo meeshaas reerka balaaya ka imaanaysa baraka iyo khayr ka dhici mayso gabadhii laga yaaba geed xataa inta loo waaba meel inay ku karantiilaataba sida qof korona qaba meeshaasay ku jiraysaa halkaa joog bilihii qaar baa saa loo dhibsanaya asbuucyada qaarkood baa laga yaabaa dadka qaar inay dhibsadaan oo laga yaaba in habeenka axadda iyo sabtida iyo gelayaan biyaha lagu fariisini oo hadduu ku fariisana hal maanta soo cabtay oo caawayto biyo meel ku fariisatay ma sabtida biyaha ka dhuuqaysa mise ka dhuuqaysa sabti iyo axadi maxay maxay saamayn ku leeyihiin adduunkan bilaha qaarkood baa saa dad u dhibsadaan qaar waxay dhibsanayaan sanawaadka sanadkii xunkaasoo garan maysaa alla dhibcaaya sanadkaasuu kuleeyahay marka sanadku waa bilo iyo maalmo isu tagay weeyaan maxay dhib iyo dheef gacanta ku haya dadka qaarkaas saas waxu dhibsadaan qaarkood waxay dhibsanayaan waxaysan arag laakiin ay maqleen waa un looga sheekeeye bas markaasay iska dhibsanayaan waxaa laga yaabaa xataa inaan cidno uga sheekayna isagoo meel maraya uu kelmad maqlay ah, khaair kii khasaaray oo kale baa kusoo dhacday markaasuu le balaa dhacday khaaib kii hoogayoo kale wuu maqlaya marka wax uu maqlay iyo waxuu arkay iyo waxuu og yahay intaba baasaysu wuu noqon karaa baasaysiga hore waxaan u tilmaanay hadduu yahay wax sharcan khaldan inaad dhibsatid waa sax baasaysi sharcan oad ku ammaano tahay wey sharcan wax caadiyoo dabiiciyan oo xaqiiqaaho la yaqaano haddaad adoo meel marahayo waddo soo qaaday oo safar u socday aad aragtay wadadii inay go-an tahay fatahaadana ka socdaan qofkii maran uu ku halaagsamayo aad dhibsatid meesha inaad ka gudubto gadaal u noqotid haddee khalad maadan gelin meeshabaa waxay noqotay meel dugaagu ku badan yahay oo libaax libaax galeen laho qofkii soo mara uu kala goynayo safarkaagabaad ka baaqato dib baad u noqoto waad baasaysata dhib waa caadi wax la yaqaano dabiiciyin oo caadiya ah. wixii sharcigu baasaysi ku sheegay ama sharciga khilaafsan oo baalmarsanna in la dhibsadayo waa sharci wixii caadi oo dabeecada iyo xaqaa'iqa iyo waaqica lagu noolyahay ee keenayaan inuu qofku dhibsadana waa caadi lakiin waxaanaan ka hadlayno qof ilaa baan arkay mid dhutinayaan arkoo dhibsaday iyo subxaanya iga soo horbaxday waxa noocaasoo kaleeto weeye waxa la diidan yahay baabkani waa baabka labaatan iyo sideedaad wuxuuna sheegi doonaa musanifku sideed nas buu sheegi doonaa raxmatullahi caleyh laba aayadood iyo li xadii ayuu tilmaami doonaa laba aayadood iyo lix xadii ayuu tilmaami doonaa maalan magaalo haddaad rabta inaa aado magaaladi markaa kuso dhh magaalada corona ka dilaacay ama daacuun baa ka dilaacay oo aad dibsatid magaalada gelitaankeeda oad isaga noqotid khalad maada gelina waa sax dagaalaa ka socda haddii lagu yidhaahdo oo dhibaataa ka socota oo ka joogsato tirada meeshaan intay sidaa tahay fatahaadka fitankan iyo dhibaatooyinkan waa waa ka haraahaya ayaduna sax weeyaan ayib baasaysigu marka waa amar jaahili ah dhowr qodob baad arki doontaa adiladu maanta uga hadlee kow waa dhaqan jaahili ah labo in la yidhaahdo wax baasaysi la yidhahda ma jiro saamayn inay leedahay la diido saddex in shirki lagu xukumo la yidhahdo waa shirki waan arki doonaa afar qofka ku dhacaay baasaysiga nebigu inuu ka bari noqday sala allahu calayhi wasalama shirkigeedu culummada qaar leeyihin waa shirki asqar iyo maya waa akbar iyo waa muxaramna wuu jiraayo culummadu way kaga hadleen qaababka raxmatullahi calayhim ujeeddada musanifku uu baabkan ka leeyahay waxaa weeye baasaysiga nooca khaldan oo aan soo sheegnayo towxiidka inuu anfinayo ka hor imaanayo ama towxiidka kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisuu ka hor imaan ama wuxuu ka hor imaanayaa dhammaystirankiisaba maahane asal ahaan buuba towxiidka u burinayaaba towxiidku kaa burinaya aslanba waxaadna ogaataa inuu yahay shaydaan wuxuu kuu waswaasiyey oo kuwa cabsigelinahayo oo kaleeto iyo waxyaalaha noocaasa inuu inuu yahay ogow baasaysigaa garuucan aan sheegnay iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi alaa innamaa daa'iruhum baasaysigoodu cindallaahi ilaahay agtiisa ayuu ku sugnaaday walaakina aktharahum ayaga badankoodu laa yaclamuuna garan maayaan alla wax walbeeta asagu inuu qadaray adduunkan wax ka dhacayaana uusan jirin ilaahay jaangooyntiisa mooyaane ma garanayaan aayadani waxay ka waramaysaa oo ku timid qolyihii faraacinada ahaay oo reer fircoon fircoon iyo guruubkiisii markuu nebi ciise nebi muuse u yimid ayay baasaysteen markaasay weliba qaab waxay u hadleen cajiibo waxay yidhaahdeen oo ku tusinaya caqlidaradooda ilaahay wuxuu leeyahay faidaa jaatum lxasanatu qaaluu lanaa haadihi abaar iyo barwaaqa sooran amni iyo nabadgelyo caafimaad iyo raynrayn hadday helaan waxay leeyihiin lanaa haadihi annagaa mutaysanno waa istaahilaayo dad wanaagsan baana wixii wanaagoo la helo annagaa la helaya kow wa in tusibhum sayi'atu dhibaata hadday ku habsato oo abaara dhacaan oo colaada dhacaan oo ceelashu waxa weyaan go-aan oo waxa weyaan fatahaad hadday doonaan dhacaan oo dhibaato dhacdana lanaa haadihi odhan meeyaan laakiin waxay leeyihin tayaruu bimuusaa waman macahu dhibkan iyo khirfaadkan oo dhan muuse iyo inta rumaysan ayuu nooga yimid bay leeyihi markaasaa ilahay ka jawaabo inamaa aa'iruhum cinda allah baasaysiga xag ilaahay buu ka yimid ilahay baa waxaan qadaroo jaangooyey qaabkaasaa loogu jawaaba iyo wa qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa sarreeye uu yidhi asagoo ka waramaya qaaluu waxay yidhaahdeen daa'irukum baasaysigiinu macakum la jirankiina ayuu ahaaday a in dukirtum haddii la idin waaniyo oo wax la idiin sheego macnaheedu waxa weeye tadayartum miyaad baasaysanaysaan bal antum idinku qowmun qolaa tihiin musrifuuna xadgudbayo oo macaasida iyo xumaha ku xadgudbaya macnaheedu waxaa weeyaan waa qolyihii suuratu yaasiin ilaahay uu kaga waramay oo ambiyada loo soo diray saddexda ah oo saddexdiiba beeniyey oo la dagaalamay marka ambiyadii iyo rususha ilaahay markay u yimaadaan ayay leeyihiin waa idin baasaysanay ambiyadana waxay ku yidhahdeen daa'irukum macakum baasaysiiniyo shirkiinaba idinku idinla jire ha idinkaa reera dhibeedahayoo shar iyo balaayo waday ma haddii la idin waaniyo layihi warxubahan iska daaya wanaaggaana sameeya ma baasaysanaysaan ala ilaahay baasaysigiinu meeshuu ka yimid qowmun musrifuuna fi lmacaasi dad macaasida iyo xumaha ku xadgudbaya ayaa tihiin ayib musanifku wuxuu u deliishanayaa labadaas aayadood wuxuu rabaa inuu ku yidhahdaa baasaysiga noocaasi waa camalkii jaahiliyiinta jaahiliga oo lagu yaqaanay dadka mushrikiinta ilaahayna waa caayay waana u carooday subxaana can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa cadwaa wax xanuun isu gudbin la yidhaahda ma jirto xanuun qof ka baxay qof kale ku dhachayo xanuunka la isu gudbiyo walaa tiyarata wax baasaysi la yidhaahdana ma jiro walaa haamata wax guumays la yidhaahdana ma jiro ma jirto walaa safara wax safar la yidhaahdana ma jirto akhrajaahu xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray wazaada zaada muslimun muslim wuxuu ku kordhiyey walaa naw-a wax xidig now la yihaahdana ma jiro wax xidig la yihaahdana ma jirto walaa quula wax quul la yidhaahdana ma jirtooo madax kuti iyo waxyaalaha la midkaa ah, reer guri raaci la sheegi jiray ayaduna ma i jirto ayib xadiidkaa nebigu wuxuu anfiyoo diiday laa cadwa walaa diyarata walaa haamata walaa safara walaa nawa walaa uula lix qodob baa nebigu diiday sal l slam lixdaa qodoboo nabigu uu diiday xadiidkana dhexdiisa kan koobaad waxaa weeye laa cadwa xanuun inta adiga kaa soo baxa qof hebel la gala oo u gudbayaa ma jiro wey wuxuuna nabigu taa ka wadaa calayhi salaatu wasalaam yaan si khaldan loo fahmine xanuunada waa la isqaadsiiyaa oo nebigeennaa bayna baray sal lla alay qofka barasta iyo judaanka qaba ka carara sidaad libaaxa uga carartaan uga fogaada xanuunada in la iska ilaaliyo magaalo haddii daacun ka dhaco adoo joogay haka bixin bale dad kale ha aafayn adoo ka maqan haddaad maqashi inuu daacun ka dhacayna ha gelin sidaan dadka u dhibaatayn marka xanuunka in la iska ilaaliyo laga taxadaro qofkii xanuunada gudba qabana laga dheeraaday wax dhiba ma leh waa mashruuc xadiidku wuxuu ka hadlayaa ayagaa waxay aaminsanaayeen gaaladii hore iyo jaahiligii kuwa hadda joogan waa aaminsan yihiin xanuunku bixaddi daatihi iskiisa inuu u leeyahay tasaruf aduu ka soo bixino hebel buu gelino hebel buu ka bixino hebel buu gelin asagaa iska shabkaxsanaya ee sabab asbaabta ka mid ahoo haddii labada qof isu soo dhowaadaan iyo neeftoodu hadday isku dhacda iyo waa sabab uun asbaabta kamid mida maahane iskiis buu u madax bannaan yahay oo ilaahay mashiicadiisa iyo doonitaankiisa waa ka madax yahay aaminsanaayeen wuxuu nebigu diidayaa waa taa calayhi salaatu wasalaam taa un baa la diidan yahay bixaddi daatihi xanuunku uma gudbo laakiin ilahay baa qofkaana ka bixiya kana geliya qudrada ilahay buu marka kutusin walaa diyaaratana waa maxay waa baasaysiga hore aan soo sheegnay wax la arko ama la maqlo amaad ogaatay iyo waxyaalaha la midkaha ah inaad baasaysatid oo aan sharciguna baas ku xidhin dhaqan ahaan iyo xisi ahaanna aan wax baasa lagu ogay walaa haamata waa guumaysti aan naqaanay gumaysta soomaalida iyo carabtuba shar bay ka aaminsan yihiin habeenkii hadday gumaysi ka abcido reerkaasi waxay aaminayaan habeenkaa balaaya inay dhacayso caawayto reerka geeri baa soo gelaysa ama geeri ha noqoto qofku iska u dhinto ama ha noqoto geeri qofka laga dile waxay tilmaamaysaa bahasaas bahashaasu shar bay leeyihiin safara waa maxay bishii safar oo caadiga ah laba macnaa ku jirta gaaladu waxay samayn jireen bilaha ashhurulxurumka ah oo afarta ah bisha muxaram oo kaleeto dee maysan dagaalami jirin qabaa'il gaalo ah oo dagaalamana way ahaan jireen markii horeeto markaasaa waxaa dhacaysa reerkii adagoo ciil qaba inay arkaan bishii muxaram oo reerihii ay dili lahayeen ay degan yihiin bishaana waa muxaram oo lama dagaalami karo bishiibay waxay ka xayuubinayaan xilkii waa ayaga say la tahay magacii muxaramnimay ka xayuubinayaan ama xurmadii ay lahayd bay ka xayuubinayaan markay xurmadii ka xayuubiyaan bay waxay leeyihiin bishaan muxaram xurmadii ay lahayd safar baynu u guurinaynaa bisha safar baa inaga muxaram inoo ah haddana reerkaanaan iska dhicin oo saarno reerkiibay dagaal ku qaadayaan marka markaasaa waxaa lii walaa safara wax safar la yidhaahdo oo bil muxaram idiin noqonaysaa ma jirto tafsiirka labaadna waxaa weeye bisha safar inay dhibsan jireen hadday safar rabaan iyo hadday guursanayaan iyo hadday waxbixinayaan iyo bilaha qaar waxaa jira ay soomaalidu hadday xaraga iyo waxbixinayaan ay yihahdaan may bil kale igu soo noqon waa maxay wuxuu bishaan hadday xoolaha waxbixino ku bilaabato hari maayaan ka hari mayso u bixe kuwa kala baxaya kuwa kala xooluhu saasay ku dhammaanayaan marka waa joojinayaan walaa safara marka wax bil safar la yidhaahdo oo saamaynteeda noocaas u leh iyaduna ma jirto qaybtan kale walaa nawa baab dhan bay noogu imaan doontaayo alistisqaa bilazlaam iyo bay noogu doontaa insha allahu tacala laakiin nawu waa qaar ka a in ama laga faashado ama la aamino taaiir gooriyo inay leeyihiin quulku waxaa weeye e, waxaa kaloo nawga loo isticmaala manaasil qamar dayixu meeluhu dego quulku waxaa weeye waa waxa soomaalidu madax kutida yidhaahdaa ama reer guri raacoo kaleeto waa wax ciyaalka looga sheekeeyo wujuudna ma leh sidaas weeye bay socotaa lama arko way kuu yeeraysaa hebeelow kaalay hilibkaan hoo markaa darbiga gacanta la soo aadi way ku dafaysaa meel ay meel lagu arkay weli ilaa hadda lama hayo waa un looga dadka waa looga sheekeeyaa wax noocaasoo markaad aaminsan tahay saaka haddaad baxday dhex inuu kuu taagan yahay wujuudna aan lahaynoo quul loo yaqaano qaar baa waxay kule waa habarjin qaar baa waxay ku leeyihiin waa shimbir walaalkaa oo la dilay oo xaqdarre lagu dilay naftiisibaa inta dhex gashay bay iska wareegaysaa hebelow walaalow maxaa igu aargudi laadahay walaalow soo in la dilay moog marka iska wareegaysaayo dad baaba sidaa aaminsanba shimbirkaas wuxuu la qaylinaya walaalka dhiiggiisii buu ii tilmaa markaasuu qori qaadan mid dabaalaa waxba ka warqab markaasu wuxuu raadsanaya dad dhiiggood inuu soo laayo shimbir buu malmeel kusoo arkay marka waxyaalaha noocaasoo kaleeto jaahiligu ay aqoon jireen waa waxyaalahaas khaldan oo kaleeta xadiidku inagala hadlaya nebigu sal lla alih wasalam oleyha la iska ilaaliyo ayib walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaaday can anasin anasna uga sugnaaday anas ibni malik qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa cadwa wax gudbin la yidhaahdo oo xanuun bixaddi daatihi iskihii la isugu gudbiyaa ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaa i cajab gelinaya alfa'lu filashada iyo saadsiga wanaagsan qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa maxaybuu alfa'lu fa'ligu muxuu yahaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alkalimatu weedha weeye aayibatu ee wanaagsan weedha wanaagsan oo la maqlo weeye ama wax la maqlo ama la arko ama la ogaado kay dooni ha noqoto xadiidku wuxuu ka hadlayaa qaybtaa hore waa soo maray laakiin qayb fa'li loo yaqaano baasaysiga ka mid ah laakiin fiican oo waa maxay adoo meel maraya oo xoolo raadinayaad waxaad maqashay yaana waajid kii helayow cid kuu dhawaaqaysana uma jeedo wallaahi kelmad wanaagsan baan maqlaad leedahay insha allah xoolayga waa helaya ama waxaad maqashay adoo cilmi raadinahayo meel u socdo iska lugeynahaya yaa raashid kii hanuunsanaayow kelmad wanaagsan baad maqashay meelay ka yeertay iyo ku hadlaysana uma jeedin alfa'lu middaas weeyaan shaygii inaan la sharaysan ee waxa weeyaan la taadsado oo la fisho taas ayadaa wey taasi uu ka hadlaya xadiidkan wuxuu ahaa burayda kaana nebiyu laa yatatayaru min shayin nebigu shayna ma baasaysan jirin sala allahu calayh wasalam laakiin waxaa cajiib ahaa nebigu dhaqan buu lahaa wa kaana idaa bacaa caamilan sa'ala can ismihi hadduu qof meel u dirayo oo shaqo u dirsanayo magacaa buu odhan faida acjabahu ismuhu ninkaas uu meesha u diraya magaciisu haduu cajab geliyo farixa bihi wa ru'ya basharuhu daalika fii wajhi bashruhu fii wajhi magac quruxsan hadduu qofkaasu leeyahay nebigu waa ku farxi jiray farxadduna wejigiisay ka muuqan jirtay moxamed oo kaleeta iyo waxyaa midka laakiin haduu magaalo gelayo magaalada intuusa gelin bu ohan jira magaalado magacee magaalooyinku soo magacya wada leh magaaladan magaceed buu ohan jiray magac wanaagsan hadii loogu sheega nabiga sal la sl waa ku farxi jiray magac xun hadday leedahayna nebigu sal sl waa dhibsan jire sababtoo ah magacyada xunxunu saamayn bay ku musamahooda saamayn bay ku sida awgeed magacaaga hagaagso guri haddaad dhisaysid iyo haddaad magaalo asaasaysid iyo magaca loo hagaajiyo innaga magacyada xunxun baa inagu badan oo aad uan badinaa meelaha la dhisay iyo magaalooyinka deegaamada iyo qise waxaa jirta kutubta qaar ay wariyaan cumar baa u yimid markaasuu magacaasuu jamra jamra waa maxay waa dhimbil dhimbil baa la yidhahdaa ma dhimbil baa l oo inaa yahaab si ibnu shihaab baa la yidhaha shihaabku waa maxay waa ina dambaaburo waa dabka kacaya dambaaburada ka baxaysa waa labo xaggee ka soo jeeda suyi min alxurqa magaalada xuraqa la yidhaahdo oo macnaheedu uu yahay shidan dabbaaba ka shidanba waa fahmay magaaladaas xaafadee ka degan taha markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka deganahay bidaati ladaa tii huritaanka u saaxiibka ah oo ololeysi markaasuu wuxuu la yaabay ninkan waxyaalaha isku qoofashay markaas wuxuu ku yidhi haddayba sidaa tahay dab iyo dhimbil iyo dabaaburo iyo magaalo gubanaysa balaayada hadday jirto adrig ahlaka ehelkaagii orod gaarbiyo faqad ixtaraquu way gubteene ninkii orodba isku taabtood reerkiioo gubanahayuuba u tegay baa lihi sheega oo dabka shidan yahay marka magacyada xunxunay ma fiicna magaalooyinka iyo xataa meeshii magac xunle magaca waa in laga bedelo magaa ciddii magac xunle nebigu waa ka bedeli jira sal ly slam hadday dad yihiin wuu ka bedeli jiray waa in laga bedelo kelimada ayibada oo marka qofku uu maqlayo fali baa loo yaqaanaa fali ayaa loo yaqaanaa ayib weli abi daawuuda abi daawuud waxaa u sugnaaday bisanadin sanadkaasoo saxiixin saxiixa can cuqbata bni caamirin cuqbata bni caamir waa sugnaa sida raajixa cuqbata bni caamir maahane curwata bnu caamir weeye curwa waa ra qaala wuxuu yidhi dukirat waxaa la sheegay adiyaratu baasaysiga cinda rasuulilaahi rasuulka alla agti sala allahu faqaala wuxuu yidhi axsanuhaa kan ugu wanaagsan alfa'lu waa fa'liga fa'liga weeyaan iyo qofku shay wanaagsan inuu fisho khayr filasho walaa taruddu ma celiso dayarada iyo baasaysigu musliman qof muslima ah. fa idaa ra'aa hadduu arko axaduku midkiin maa shay yakrahu uu dhibsanayo falyaqul ha yidhahda allaahuma allahayow laa ya'tii lama yimaado bilxasanaati wanaagyaalaha ilaa anta adiga mooyaane walaa yadfacu ma reebo asayi'aati xumaha ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla xeelad ma walaa quwata awoodna ma lihiin ilaa bika adiga mooyaane intaas ha yidhaahdo xadiidkani dacfi baa ku jira oo laba laba dhinac ah inqiaac sanadkana waa ku jira dacfi kalena ku jira macnaha xadiidkuu ka hadlaya waxaa weeye qofka muslimka waxaa la rabaa wax uu baasaystay iyo shimbir duushay iyo Eh, faalalow uu sheega midna dan u lahaa haday ganacsi tahay iyo socdaal iyo safar hadday tahay iyo guur hadday ahayd iyo shirkad cid ula shirgoobaya hadday ahayd midna inuusan u joojin walaa taruddu musliman qof muslima dan uu leeyahay kama hor istaagto ama shinni meel duulaysa ama shimbir meel u kacay may wax aad dhibsanaysid haddaad aragtid waxaa la rabaa inaad tira ilaahu khayr adii unbaa keeni kara shar kara adii unbaa difaaci kara macbuud xaq lagu caabudan adiga ahayn ma jiro xeelad iyo xoogna midna ma lihiin sidaa ha yidhaahdo hawshii sila ku socdo macnaheeda wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey marfuucan xaaluya xadiidkaa mid la koryeelay yeelay aiyaratu baasaysigu shirkun waa shirki gaalnimo wey aiyaratu baasaysigu shirkun waa gaalnimo wamaa minaa annaga naga mid ma aha ey axadun weeye qofna naga mid ma aha ilaa macnaheedu waxaa weeye tadayara wuu baasaystaa walaakin allaaha alla ayaa yudhibu tagsiiya hu baasaysigii wuxuu ku tegsiiyaa bitawakuli tala saarasho ilahay la tala saarto rawaahu abu daawuud watirmidiyu wasaxaxa wuuna saxiix yeela wa jacala tirmidi wuxuu ka yeelay aakhirahu xadiidka qeybtiisa dambe min qowli bni mascuudin hadalkii cabdulahi bn mascuud buu ka yeelo wuxuu yidhi hadalkii nebiga ma aha oo waa qeybtee waa qeybtaa ku saabsan wamaa minna inta laga bilaabo aiyaratu shirkuna iyaratu shirku baa xadiidkii nebiga ku jooga intaana wamaa mina ilaa walaakina allaha yudhibuhu bitawakuli waa hadalka cabdulaahi bn mascuud buu yidhi halkaa wuxuu ku tusinayaa baasaysiga muxaramka ahi waa wixii uu ka ratimo ka dhasho camal daahir ah oo muuqda laakiin waxyaalaha qalbigaaga ku soo dhacayo baasaysigo aan ku sugnaanin oo aan weli camaliye iyo shaqo loo bedelinin ayagu markaa baasaysi xaaraama ma soo gelaya sababta waxyaalaha khadaraadka oo qalbiga kusoo dhacay ayagu waxa weyaan ajar iyo cuquba kuma tacaluqdo cuquba kuma tacaluqdo marka aiyaratu shirkun ayaa lagu sheegay inay shirki tahay ma shirkigii weynaayoo diinta looga baxayeybaa mise waa shirki asqar ah waxaa gelaya in la kala qaado oo la kala faahfaahiyo habda qofka wax baasayseynaya baasaysigiisu xadku gaarsiisan yah baa lagu qaymayn hadduu shirkigii weynaa gaarsiisan yah waa shirki gaalnimo ah oo diinta looga baxayo haddii kalena shirki asqara ayuu noqonaya waliaxmeda waxaa u sugnaaday min xadiidi bni camrin man ruuxii raddat ay celiso hu asaga adyaratu baasaysigu can xaajatihi dantiisana ay ka hor istaagto faqad asharaka shirki ayuu sameeyo gaalnimu ku dhaca dan uu lahaa inuu aado shimbiruu baasaystay iyo faalin loo faaliyey dhibsi uu dhibsanayo qofkii uga jooga buu ka dhaca qaaluu waxay yidhaahdeen famaa kafaaratu daalika arrinkaa kafaara gudkiisu muxuu yahay marka maxaa kafaara gudu noqonaya qaala wuxuu yidhi an taquula inaad dhahdid allaahuma laa khayra allaahuma allahayow laa khayra wanaag ma jiro ilaa khayruka wanaaggaaga mooyaane walaa tayra wax baasaysiya ma jiro ilaa tayruka baasaysigaaga mooyaane wixii sharciga dhib ku ah mooyaane walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro oo hayruka adiga aan ahayn adi unbaa ilaahiga xaqa ah. ilaahiga ilaahayga xaqa waa un keligaa xadiidkani marka wuxuu tilmaamayaa sidii kii horeeto qofka baasaysigu uu saameeyo oo muraadkiisi iyo dantiisi uu ku hor istaago shirkibu ku dhaca laakiin shirkigaasu kii diinta looga baxayay inuusan ahayn waxaa tilmaamaya waxay nebiga weydiiyaan kafaara gudkiisu waa maxay oo hadday diinta wax looga baxa noqon lahayd kafaaro gud ma yeelateen murtad buu qofkii noqon lahaa laakiin in la yidhi kafaaro gud ayuu leeyahaa ayaa waxay ku tusinaysaa inuusan shirkigii weynaa gaarsiisnayn walahu axmed waxaa u sugnaaday min xadiidi lfadli bni cabaas xadiidka cabdfadli bni cabaas xaggii xaalu ka ahaaday radia allaahu canhum innama tyaratu baasaysigu maa kii weeye amdaaka ku socodsiiya oo ku dira aw raddaka ama ku celiya baasaysiga ceebaysan oo qofku ku ceeboobayo oo shirkiga lagu sheegay oo nebigu diidan yahay oo dhaqanka jaahiliga ah, waa midka dantii allahayd kaa hor istaaga waa tiraahda maanta shimbir noocaa saaciyey oo ma baxayo ama ku socodsiiyo meel ku diro aad leedahay maanta gallayr iyo quulley baan arkayoo hawshaydu waa isku aadantao waa dhaqaaqahaya lama ogola lama ogola isagana sanadkiis dacfi iyo inqiaacba waa ku jira ibnuculaasa nin loo yaqaanana waa ku jira inqiaac sanadana waa ku jira fiihi baabka dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu al alulaa masalada koobaad atanbiyuhu waa baraarujin calaa qowlihi ilaahay hadalkii dushii laysku baraarujinaya alaa inamaa daa'iruhum cinda allah maca qowlihi ayadoo weliba hadalka alla lagu darayo daa'irukum macakum oo labada ayadood midna waxay sheegtay baasaysiga xagga alla inuu ka ahaaday middan labaadna waxay sheegaysaa baasaysigu xaggooda waxaa lagu jamcinayaa baasaysigu is ahaantiisa xag alluu ka yimid ee dhib iyo dheef gacanta ku haya xaggiinuu ka ahaadayna sabab aad tihiin weeye sabab ayaa tihiin athaaniyatu masalada labaad nafyulcadwa xanuun isu gudbinta in la anfiyo weeyoo la yidhaahdo xanuun qof ka baxoo mid kala geli kara asagoo madax bannaan oo ilaahay doonitaankiisa ka madax bannaan ma uu jiro laakiin ilaahay hadduu doono qofkan xanuunka qofka waa qaadsiin karaa xanuunada la isqaadsiiya hadduu yahay athaalidatu masalada saddexaad nafyu tiyarati baasaysiga oo la diido weeye baasaysiga la diidan yahayna waa innagii ka hadallayoo wixii sharcigu diiday inaad dhibsatid waa sax wixii caadiyahoo caadiyan curfiga la yaqaana inay wax dhibaan inaad dhibsatidna waa sax laakiin waxaan dhib iyo dheef midna ku xirey inaad dhibsatid baa la diidayah alraabicatu masalada afraad nafyulhaamati guumaystu inay saamayn leedahay diidid la diido weeyaan alkhaamisatu masalada shanaad nafyu safari bisha safar inay ta'hiir iyo saamayn leedahay oo shar iyo khayr ay gacanta ku hayaan biluhu diidid la diido weeye asaadisatu masalada lixaad anna alfaala fa'liga iyo khayr filashadu laysa ma aha min daalika baasaysigaa mid ka tirsan bal mustaxabun waa mustaxab oo yucjibuni alfa'lu waa inagii soo marray nebigu inuu yidhi sala allahu caleyh wasalam athaaminatu masalada sideedaad anna alwaaqica waxa ku soo dhacaya filquluubi qulubta oo min daalika baasaysigaa ka mid ah maca karaahatihi dhibsigiisa iyadoo lala qabo qofkii uu dhibsanaya ay qalbigiisa ku soo dhacdo laa yaduru qofka waxba u geysan mayso hawshaasi dhibi mayso bal yudhibu wuu tagsiinayaa hu shaygaas qalbiga ku soo dhacaya allaahu alle bitawakuli tala saarasho ayuu ku tagsiinayaayo waxyaalo aan sax asal lahayn iyo xaqiiqo markay qalbigaha ku soo dhacaan shimbir baa ciye iyo sac xagga maray iyo qof luka dhutinayaan arkay iyo mid ilcawaran baan arkay oo aad dhibsatid dhibsiga noocaasoo kaleeto qalbiga hadduu ku soo dhaco laakiin aadan shaqo u bedelin dhib male leh laakiin ilaahay haddaad tala saarato tiraa shaydaanka inta iska naarta hawshaa ka socotid wax dhiba kusoo gaarmaysa amaa wixii haddaad inta gunudi dhaqan ahaan u badashid oo qofkii si wax ka yihiinba aad col la noqotid sidii inuu asagu sharka iyo khayrka gacanta ku hayo khalad buu markaa noqonaya ataasicatu masaladaa sagaalaad dikru maa shay xusidi weeye yaquulu uu odhanayo man ruuxii wajada helayhu hu arrinkaas qofka arrinkaa baasaysiga qalbigiisa uu ku soo dhaca muxuu odhanayaa soo mar waa akhrisanaya alcaashiratu masalada tobnaad adtasriixu waa in la caddeeyo caddayn weeye bianna tiyarata baasaysigu shirkun gaalnimo inuu yahay faahfaahin baa ku jirto waa la kala qaadaya waa inagii shoogno qaarna waa shirki qaarna maaha alxaadiyata casharata masalada koob iyo labaa koob iyo tobnaad tafsiiru tiyarati baasaysigii fasiridiisa iyo caddayntiisa weeye baasaysigii almadmuumati ee la cambaareeyo la ceebayey waa tee maa amdaaka ow raddaka muraadkii aad lahayd wixii kaa hor istaaga ama safarkaagii iyo guurkaagii iyo ganacsigaagii iyo meeshaad u hanqaltaagayso oad u socotay kaa hor istaaga ama kugu xambaara inaad safartoo tiraahdo xalayta waxbaan fiirshay iyo xidig baa dhacay iyo xayawaan noocaasaan xal arko hawshaydu waa abshiro waa safraayo sidaad ku baxdo axkaam ku xirtid midda baasaysiga shirkiga ah la ogolayn middaas weyaan wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin